bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbih aجmaciin ama bacd fain qulta ina haؤulaءi اlqaburiyiin yactaqiduuna ana allaha subxaanaه wataعala huwa اdaaru الnaaficu wاlkhayr wالsharu biyadih wain istagaثuu biاlamwaati qasaduu injaaza ma yطlubuunahu min allahi subxaanah wuxuu sheekhu shalay ka soo hadlay raxmat ullahi tacaala calayhi in qubuuriyiinta zamankan joogta iyo kuwii hore ay isku xugum yihiin isku baabna yihiin wax faariqana uusan u dhaxayno oo mu-ahir ah marka bacdu shubahaad buu hadda rabaa sheekhu inuu ka jawaabo qadiyadda ku saabsan wuxuu idhi fa in qulta haddaad tidhaahdo inna haa ulaa'i alqabuuriyiin qolyahan qabriga qubuurta weyneeye ee bariya gaalada hore ee mushrika alcarabka xugun ma aha haddaad tidhaahdo maxaa yeelay yactaqiduuna qubuuriyiintu waxay rumaysan yihiin ana allaha subxaanahu wa tacaala huwa daaru naaficu alla inuu yahay allaha dhib iyo dheefba keena waalkhayru wanaagu iyo washaru xumahuba biyadihi ilaahay gacantiisa iyo awooddiisa ku jiraa bay aaminsan yihiin wain istaqaatuu haba gargaarsadeen bilamwaati amwaadda qasdan liinjaazi maa yatlubuunahu min allahi subxaanahu wa tacaala saas bibacdi nusq waxaa ku qoran wain istaqaauu bilamwaati qasdan liinjaazi maa yatlubuunahu nusada hadda anu aan hayana waxaa ay qoran qasadu wain istaqaatuu hadday gargaarsadaan bilamwaati dadka dhintayna qasaduu waxay u jeedaan injaaza maa yatlubuunahu min allah ilaahay waxay ka doonahayeen in loo hirgeliyo oo loo dhammeeyo ee ma aha inay caabudahayaan sidaas haddaad tiraado shubada aad keento sheekhu wuxuu ku yidhi qultu waxaan leeyahay hakadaa kaanat aljaahiliyatu mushrikiinta carabeed sidaa unbay ahaayeen fa innahum ayagu kaanuu yaclamuuna waxay ogaayeen xagga ictiqaadka iyo iimaanka ana allaha wadaaru naaficu wa anna alkhayra washara biyadihi wa inamaa cabaduu asnaamahum asnaamtooda waxay u caabudeen iyo awhaantooda iyo macbuudaadkoodii kale lituqaribahum inay u dhowayso awgeed ama lituqaribahum inay u dhowayso ila allahi zulfa ay qurba zulfa wa an qurba ilahay inay u dhowayso dhowaan ama dhowayn kamaa xakaahu allahu caza wajalla ilaahay siduu ka soo gooriyey canhum xaggooda fii kitaabi alcasiis kitaabkiisa casiiskooda waa aayadihii badnaa uu sheekhu soo sheegay buu tilmaamahayaa ardaygiisa alcalaamat alxaazimi alcalaamatu alxaazimi asagu kitaabkiisa iqaadu lwasnaan wuxuu ku daray hadalkan markuu marahay sheekhiisa ka soo gooriyey wayuqaalu lihada lmutaqarib waxaan ku dhahaynaabu ninka qubuurta iyo awliyada barakaysanaya caabudaya lam tataqarab lima taqarabta bihi ila waanta muctaqidun tacdiima dalika almayit waila faayu faa'idatin laka fii hada اnnadri wاldabxi waqad saara taxta adbaaqi thara wuxuu le waxaan leenahay maxaad waxaan u bixinaysaa qurbaanta gowracan baryadan howlahan maxay yihiin haddaadan meydkan rumaysnayn oodan khayr iyo barakiya aadan ka rajaynaynin maxaa ku daba dhigay ninkan lakabyada dhulka ka hoos maray aad buu sidaa kule sheekhuna waa keeni doonaa idan markuu islaasimiyey oo qabuuriyiintii xilligii hadda jooga iyo kuwii xilligii nabi maxamed jooga isku mid ka dhigay yaa wuxuu markaa isdiraagay oo uu ka daba tegay nacam ida lam yaxsul min almuslimi ila mujarad اtawasul اladii qadamna taxqiiqahu fahwa kama dakarnaahu saabiqan masale aynu sheekhu kusoo kale food qaadnay buu dib noogu soo celiyey oo ahayd tawasulkii mujaradka ahaa ee ahaa atawasul bidawaati الsaalixiin oonu soo sheegnay inuu bidco yahay nacam haabur hase yeeshee idaa lam yaxsul hadduusan ka dhicin min almuslimi ruuxi muslimka ahaa ilaa mujarad tawasuli tawasul mooyeen wax kale hadduusan samaynin aladii tawasulkaasoo qadamna aanu soo hormarinay taxqiiqahu dheraandhirintiisa iyo macnihiisa dhabta wuxuu yahay fahwa kama dakarnaahu saabiqan xaalku waa sida aanu soo sheegna oo kaas lagu gaaloobi mahayo laakiin isagu wuxuu qabay inuu bannaan yahay sida atawasul biducaai اsaalixiin iyo bilacmaali saalixa oo kale buu ilxaaqinayay inuu bidco yahayna waynu soo sheegnay oo tawasulka la ogolyaha ay tahay atawasul bicamalika الsaalix atawasul biasmaءi اllahi اlxusna wa sifaatihi اlculaa atawasul biducaai saalixiin inay kuu duceeyeen saddexdaa uun keliya inaan ogol lahay wixii kalena uu bidca yahay laa daliila calayhi waynu soo tilmaan kaas isagu sheekh wuxuu qabay waa inaad tiraa ilaahaw fadliga sheekh hebel marka xoolana u bixin maysid gawracan u samayn maysid tacdiim kalena u samayn mayside sheekha fadligiisi iyo cilmigiisi iyo aqoontiisi ilaahay dhawaashu u dhow yahay baad alla ku baryaysaa laakiin asaga alla ii bari ma lihid u bixin maysid sheekh cabdiqaadir uu ii gargaaroo istiqaaaan odhan lama imanaysid waa inaga soo marra marka alfarqu bayna altawasuli walistiqaaa wa ana litawasuli mxuu ahaayey inuu leeyahay eh, afar afar rugni way listiqaata ay saddex leedahay waynu soo marray sheekhu istiqaasada watuu ka hadlay wax ku gaalaysiinayo amaa tawasulka mujaradka asagu inuu bannaan yahay ayuu qabay walaakin buri sheekhu laakiin man zacama ruuxii sheega qabuuriyiinta baynu la hadlaynaa buu man zacama ruuxu sheegay annahu lam yaqac minhu ilaa mujaradu tawasuli tawasul mooyeen wax kale ma aanan samaynin ninka yidhaahda wahwa yactaqidu asagoo aaminsan muxuu aaminsan yahay min tacdiimi dalika almayiti meydka asaga ah ee uu baryahayo weynintiisa maabuu aaminsan yahay laa yajuusu usan bannaanayn ictiqaaduhu in laga aamino fi axadi min almakhluuqiin axad kuwa alla abuuray kamida oo wasaada weliba ku dara ku dara buu ka kordhiya calaa mujarad اlictiqaad aaminidii keliya wuxuu ka kordhiya ku darayba acmaal iyo wuxuu la yimid afcaalba iyo qurbaad iyo cibaadaad oo fataqaraba dhowaada ila amwaati intii dhimatay bidabaaixi gowrac sharad buu galhaya waa gowrachaya iyo wa wanuduuri iyo muxuu ahay xoolaa lagu gowraca qabrigooda iyo wanuduuri sharad wanaadaahum u dhawaaqa amwaadii iyo ahlu qaabuurkii mustakiian isagoo gargaarsanaya bihim cinda alxaajati baahiya dhib markuu yimaado fa haadaa midkaasile anugu un tawasulahayaa hawlaha baryaha aan la wareegaan weeye sheekhu waa ka hadlaya fa haadaa kaadibun fii dacwaahu wuxuu sheegay beenbu ku sheegay dacwadiisa iyo wuxuu ku andacoonaya beenbuu ku sheegay fii dacwaahu sheegashaduu sheegtay annahu mutawasilun faqad oo aanu ku tawasulayn ma baryo oo ma cuskado oo uma yeedho oo xoolooma gowraco oo ma tala saarto beenbu ku sheegay maxaa jira falow kaana alamru kamaa zacama arrinku hadduu yahay siduu sheegay lam yaqac minhu shayun min dalik arrinkaas arrintaa waxaan kama dhacin waa maxay dabxigii iyo nadarkii iyo istiqaasadii iyo munaajaadkii iyo ducadii iyo nidaagii lama imaadeen buur haddii tawasul mujarada uu yahay maxaa howlahan keenaya ilaa tawasulku waxaan isku ogey inuu sheekh showkaani uu qabo inuu bannaan yahay qayb ka waxay ahayd in la yidhahdo ilaahu sheekh hebel fadligiisa igu naxariiso ilaahu jaah nabi maxamed igu naxariiso idan nabiga xoolo loo gowraciyo asagoo nabi maxamed u akhrinle farqi baa udhexeeya bu maxaa iska khuseeya mujarad asagoo wadaadku meeshas ka joogan kaa warqabin ood waxba sheegin odan u yeedhin odan u qaylin odan cuskanin baad alla aadaysaa waxaad le allow waan ku baryahayaa baryada aan ku barya waxaad igaga aqbashaa bifadli cabdika sheekh fulaan hawlahaas adiga allah un idin dhexeeya wadaadkanna fadligiisu unbaad ku qalindaaratay laakiin markaad tiraada ilaa sheekh ebelow ii gargaar sheekh ebelow ii naxariiso sheekh ebelow ii badbaadi sheekh ebelow cadowga jabi awlaad isii taa waa isdaqada waa gaalnimo waa hawlihii qureysheed hawlihii qureysheed wey taasuu rabaa sheekhu inuu kala saaro falow kaana alamru kamaa zacama siduu sheegay xaalku hadduu yahay oo uu ku gaabsaday tawasul basoo mujarada lam yaqac kama dhaceen minhu min alqabuuriyi اlwathaniy shay-un shay oo min dalika ka mida min aldabaa'ixi wاlnuduuri wاlistiqaaثati wاlnida'i wاlmunaajaat wاlmutawasalu bihi ninka lagu tawasulahayo laa yaxtaaju uma baahano tawasulkii mujaradka ahaa tawasulkii mujaradka isagu uu qabay ee bidawaati asaalixiina almujarada uu qabay showkani isagu inuu khad ayar waynu soo sheegnay laa yaxtaaju mutawasalka uma baahna adugu mutawasil baa tahay ninka aad ku tawasulina mutawasulu bihi baynu soo nidhi hawsha aad ilaahay oga tawasulaysa doonaysana waxaa la yidhahda almutawasalu min ajlihi ruuxa la sii maraayee mxuu ahaayey danta aad ka tawasulaysa cafwan cafwan allah u dhowaanayso ee ruuxa loo socdo ee in wax lagaaga qabto aad doonaysana waa almutawasalu ilayhi oo alla ah mutawasil oo adiga ah bihi oo sheekh hebel ah iyo almutawasilu lijlihi oo baryada iyo dhibka aad sheeganaysa ah in laga aqbala ah rugni buu marka sheekhu marka wuxuu ninka mutawasilu bihiga ah ee ilaahu sheekh hebel fadligiisa igu naxariisa aad leedahay laa yaxtaaju uma baahno ilaa rishwatin in la goneeyo ama laaluush rishwo uma baahno yani markaad moogta neef gowracdo gowracaasi rashwad bixinaysaa waxaad leedahay sheekh ebelo neefkaadi meel baan dhigay agaskaadi waan bixiyey haddii inaad dhaqaaqada lagaa rabaa ood wax qabato ilaa rishwatin binad aw rashwatin binadrin nadr in lagu laaluusho iyo wadabxin in mxuu ahay gowrac lagu laaluusho walaa tacdiimin walaa ctiqaad weyne in lagu laaluusho uma baahno iyo ama in la rumeeyo asaga la aamino lianna almadcuwa ka la baryahay huwa allahu subxaanah ilaahay keligii weeye wa huwa aydan almujiib dacwadan asaga aqbalahaya walaa ta'iira raad iyo saamayn ma laha liman duulkii waqaca bihi tawasulu qad ruuxii lagu tawasulay asagu wax hawshaasi uu ka qaban kara ma jiraan yacnii dhibkii ku haysta wax kama qaban isagaa dhibka kaa faydi laakiin midkan mutawasalo bihiga ah waa uun maraysay oo ilaahay baad xusuusinaysay ninkan fadligiisa in lagugu naxariisto intaan waya buu sheekh shoogaari inuu tanba iska daaya ahayd bidcada laftirkeed uu ku rafaaday sheekhu qiilbixinteeda iyo difaaceedii inuu iska tuuray ahayd bacdu nusakh oo fiican waxaa ku qoran walaa ta'hiira liman waqaca bihi tawasulu qad bal huwa bimansilati tawasuli bilcamali الsaalix saa haddaan la dhihinna cibaaradu maba hagaagaysaba cibaarada idin qoran walaa taiira liman waqaca bihi tawasulu qat bilcamali saalix iskeeni maysa haddee soomaalia inay khaldan tahay marka eh, fatxu rabbaaniga nuskhada asalka ah iyo ardaygiisii nuskhatu shaarix faraaj nuskhadiisa labadoo marka waxaa ku qoran eh, iyo nuskhada ardayga eh, alimaam maxamed naasir alxaazimi tilmiid shawkani ayaa saxay nuskda mar kala duwan waxay ka anfacahayaan kutubtu khalad baa geli kara sabquqalan eh, baa dhici kara waxbaa laga boodi karaa aayad xaraf baa dhexda ka bixi kara kutubta isku nooca ah marka waa la urursadaa hal kitaab bas wey laguma ekaado kitaabkaad heli karto laba nusqo saddex nusqa laga iibsadaa hal dabc dabcdana fiicanoo muxaqaqan masiida ah, hawlahaad ad la kacdo waaga dam bini aadam weeye hal xaba laba laba nusqo saddex saddex baa laga urursadaa taban baynu haynine eh, kitaab ninkii iibsadaaba dadaalay wadaadii hore oo soomaaliyeedna ninka laleeyahay sheekh hebel baa layihahdo uu kitaab badan yahay sheekh hebel kutubtiisa laba riti ma qaado baa lagu leeyahay laba riti laba riti maxay qaadaan laba riti maxay qaadaan haddi wahaabigii noogu yar baa laba riti kitaabtiis ka badan tahay walaa ta'hiira liman waqaca bihi tawasulu qad bal huwa atawasul bidawaati saalixiin waxaa weeye ui bimansilati اtawasuli bilcamali الsaalix waxaa idinka go-an bal huwa bimansilati الtawasuli biاlcamali الsaalix atawasul bidawaati الsaalixiin waxay la mid tahay atawasul mxuu ahaay bilcamali الsaalix saasuu sheekhu rabaa inuu dhaho bal huwa bimansilati الtawasuli biاlcamali الsaalix faayu jadwa maxaa faa'ido ku jirta jadwa waa faa'ida asalkeedu faayu jadwa maxaa faa'ido ku jirta buu uhi fii rishwati aw rashwati man qad saara taxta aطbaaqi اthara in la laaluusho man qad saara ruux noqday oo ahaaday oo u hoyday taxta aطbaaqi اthara ay taxta aطbaaqi اlardi wاturaab athara waa dhulka ama ciidda ama carada aطbaaquna waa jamcu طabq waa lakabyada dhulka loo jeedaa nin ka hoos maray dhulka oo lakabyadu ay ka sarreeyaan oo dhulka hoos ka maray dhawaqiisu iyo laalush ubixintiisu iyo xoolo gowriciisu maxay taraysaa laakiin haddaad tiraahdo ilaahu fadliga sheekhabeel igu naxariiso way ka duwan tahay buui laakiin markaad mid u dhawaaqi ad xoolo u gowrici nin qabriga kahood muxuu tarhaya halkaasuu sheekhu la marahaya bshayin min dalika mxuu kaga bishayin min dalika min alnidaai wاlاstiغaaثati wاldabxi wاnnadri mxuu ka maxay ka anfici waxba u tari mayso adaguna waxba kuu tari mayso adaga ku rafaadahaya buur whal hada ila ficlu ma yactaqidu التأثيira اshtiraakan aw اstiqlaala whal hada ila ficlu man yactaqid aw ma yuctaqad labadaaba waa la akhrin karaa bacdu nusq man bay qorahayaan dhibba ma laha whal hada kani ma yahay buu i ilaa ficlu ma yuctaqad taiir ilaa ficlu man yactaqidu ta'iira ka ficlaan lahayd in mantaasa quruxsanaan lahayd falkan ah in awliye loo dhawaaqo ahlu qaabuur la baryo ayaga la tuugo oo wax loo gowraco oo sharad loo bixiyo waa maxay ninka hawshaas samaynaya ee eh, haddana haddanana odhanaya anugu maya mujarad waxaanahay mutawasil faqad bidawaati saalixiin waxaan leenahay been baad sheegtay falkaadu waa ficlu man yactaqidu nin aaminsan adta'hiira saamayn ishtiraakan alla in lala wadaago oo ninkan addoonka ayaad baryayso ama ahluqaabuurka waxqabadka iyo waxtarka iyo awoodda rabi uu la wadaago aw istiqlaala ama sida madaxa bannaanba wax ku tari karo awliyada aad daba taagantah waxaad ka aaminsan tahay inay rabbi wax la qabanayso garab taagantaho shuraka tahay ama mustaqilinba rabbi ka yihiin falkadaana tusay qaabkaad u dhaqmayso walaa acdala buuhi sheekhu wax ka run badan ma jiro ama ka garsoorsan oo ka caadilsan min shaa'aati afcaali jawaarix alinsaan aadamuhu jawaarixiisu falkay sameeyaan xubnahaada iyo af iyo adinkaada waxaad kaga dhaqanto ayaa kugu maqhraati kacahaya alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun waa in lagu kala baxo hawsha ayada haddana ay kugu maqhraati kacahayaan aakhare intaan la gaadhinba wla acdala min shayaati afcaali jawaarix اlinsaani calaa buطlaani maa yantiqu bihi lisaanuhu carabkaad wuxuu sheegahayo waxaa beeninhaya jawaarixdaad waxaa tihi maya anugu awliyada waan ku tawasula ee ma bariyo waxaan leenahay maxaad salay neefka oo shalay baabuurku markuu jabay aad u dhawaaqaysa cabdiqaadiroo u lahayd ood maalinla washaadka u gelaysay oo markii doontu nala caarida asaga u baryaysay hawlaha maxaa kaa keenay miyaad hadaaqayso qandhaa ku karkarisa miya in lsweydiiyo calىa buطlaani maa shay bilaashnimadii yantiq uu ku hadlaya bihi maagaba lisaan oo min adacaawa sheegashooyinka ah albaailati bilaashka alcaailati daliil la'aanta ah caaila can اdaliil can اladila bal man zacama ninkii sheega annahu lam yaxsul minhu ilaa mujaradu tawasul ninkii sheega buu yihi inuusan ka dhicin waxaan tawasul ka ahayn wahwa yaquulu bilisaani asagoo afkiisa ka yaa fulaanu munaadiyan liman yactaqidu min alamwaat hebelow buu leeyahy sheekh cabdiqaadirow sheekh yuusufow buu leeyahay isagu markaa u dhawaaqaya amwaad waa aaminsanaa fahuwa kaadibun calaa nafsihi naftiisu ka been sheegay mujarad tawasul meesha ma ahe cibaado ilaahay heyrkii la baryahayo wey waman ankara ruux inkira xusuulani taas marka waxaa weeye waan kasoo hadhnay waan ka soo baxnay buu ihi ma waxaad ileedihiin buu ihi dadkan aan naqaanay annagu qabuuriyiinta ah awliyada ooma dhawaaqaan miyaad leedahay horta dhawaaq ma ogolaataa nadar ma ogolaata sharad ma dhaca gowrac ma dhacaha hawlahaani ma ba mise waa cibaadai istigaaha bihayri illaah idan taa waad ka soo ba mise waxaad leedahay buu ku yidhi maba dhacdaba waad ku been abuuranaysaae amwaad dadka noolnool looma amwaad looma dhawaaqaanba qubuurta looma dhawaaqo sheekh cabdiqaadiroo lama yidhaahdo sheekh hebelow lama yidhaahdo adaa beenta sheegayo sheekh shawkaaniyow taftari cala alaxyaai wa cala alamwaad biyaad leedahay tiibuu hadda ka hadlay waman ankara ruuxii dafira xusuula nidaai dhawaqo inuu jiro lilamwaati loo yeedho iyo wlstiaaati bihim ama wlstiaaatu amwaada in la gargaarsado istiqlaalan si madax bannaan falyukhbirna ha noo sheegab noo caddeeyo ma macnaa maa nasmachu muxuu yahay shayga aanu ka maqlayno macnihiisu fi laqdaar alyamaniyati min qowli gobolaha yaman oo dhanba jamcu qutrin aqdaartu gobolaha yamaniyadoo dhan waxaan ka maqalaa buu ihi hawshan soo socota macnaheeda ii fasira i wadaad cariba wuxuun luqada ka garan baan bal ii caddeeya haddaan amwaadda la loo dhawaaqin eraygan soo socda macnihiisu muxuu yahay awliye alla adeeg maxay tahay min qowlihim ya bna ujayl yaa zaylaci ya bna alculwaan yaa fulaan ya wuu tiriyey sheekhu ilakh nimankan loo yeeryeedho ma jinba ma malaa'ig haw loo diraybaa ma alla kalownan garanayninba muxuu yahay ivansiya ibn alcujayl nin la yidhahdo axmed ibn muusa ibnu cali ibn alcujayl oo dhintay wey lix boqol oo reer ah lix boqol geeriyooday axmed ibn muusa ibnu cali ibn alcujayl baa la yihahdaa ilaa ymina hada waa la caabudaa ninka l zaylaci asaguna axmed ibn cumar azaylaci alcuqayli baa la yidhahdaa wuxuu geeriyooday toddoba boqol hijrada ayuu geeriyooday asna nin caalim ah oo kutub qoray buu ahaa laakiin lagu fidnoobay ibn اculwaan asaguna axmed ibn cali ibn culwaan bale asuufi wuxuu dhintay lix boqol lixdan asna nin suufi oo weliba xuluul iyo itixaad lagu tuunsan yahay buu ahaa wadaadkeennii kuqaxabaa la qalanquul mee waa nin kaleo asaguna yemani ah yaa fulaan yaa fulaan wahal yunkiru hada munkir bur hawshaane ka dhacday yaman iyo gobolaha yamaneed ma wax inkirsan baa jira mise waa nin cer yimid aduba la socon aw yashuku fiihi shaakun mise ka shakinaya nin shakinaya wa amaa cadaa diyaari lyaman e, magaalooyinka yaman wixii ka soo haray yaman baan kaaga warramay bui yaman wixii ka soo haray falmru fiiha ay fashirku fiiha wey wa kalagama soo hadlaynin falmru fiiha atamu waacamu falmru fiiha shirkiga iyo nidaha ka jira iyo istikaatada ka jirta atamu waa ka daran ay akhtar waxa yman baaba dhaantaba yman baa fardo lagula baqan hayaa meelaha kaleba ka daran wa acamu waana ka baahsan yahay bu yman meelaha qaarkood weeye laakiin gobolaha kale waaba geedkaa tagtaba qabri iyo macbuud iyo sanam baa yaala waa shahaada mukti caalimin khabiirin calaa waaqicihi weeye kadibna hadhow waxaad maqli takfiiriyiin baa leeyahay baad maqlaysa ninkana wadaadkana xukun yamanna inay warkeed badaa kuwa kalena haba sheegin buur gobolaha kale caalamulislaami haba sheegin sheegooda shibbaa ka kuwaas wuxuu ihi sheekhu fa kulli qaryatin tuulo kasta anu diyaarba gobollaan ka hadlay marka hore qaryo oo wadanka yamaneed aan ka ahayn mayitun meyd baa ku xabaalan yactaqiduhu ahluhaa ahalka qaryadaa degan ay aaminsan yihin inu waxtarahayo wa ay u dhawaaqaan wa fii kulli madiinatin magaalo kastana jamaacatun minhum koox baa ku xabaalan awliya ama ahlu qaabuur oo la barakaysto la caabudoo la baryo xataa annahum fii xaram illaah xataa iska daaye gobol iyo madiine iyo meel kaba fog meeshii culummade xaramkii ilaahay waybay ku caabudaan ilaahay hayrkii xataa annahum fii xaram illaah yunaaduuna la joogo waxay baryaan oy kacbada hortaagan yihiin ya bna alcabaas cabdullahi bna cabaas abu cabdiraxmaan abulcabaas bay baryahayaan yaa maxjuub maxjuub bay baryahayaan maxjuub aaif nin loo yaqaanay wey asagu mxuu ahaayey eh, dhintay kun laba dhintay oo daaif ku xabaalan wey oo aad loo baryo idan maxjuub iyo ibnu cabaas iyo zayd ibnu khaaab iyo baa maka maka la marahayaan la baryi jiray oo la caabudi jiray famaa danuka reer sacuud baa baabi'iyey hawlahaas dowla sacuudiya alula ayaa baabi'iyey ama ahaaliota hadda taagan ah ee boqor cabdilcasiis ka soo bilaabatay awaailkooda hore aad ba u fiicnayd culamo badan baa joogay oo hawsha wax ka qaban jiray laakiin bacdama uu ingiriis iyo maraykan ku lug xidhay odaygu waa fasahaday famaa danuka maxaad ka malaysan buui biayri dalika yaman intan ka ahayn buui iyo gobolaha kale biayri dalika mxuu ahay min alaqdaar lbaciida bغayri dalika min alaqطaar اlbaciida min alaqطaar اlbaciida waa lafdi ka go-ay wey nuskhada ad anu aan hayo kuna qoran nushaة الshaarix nushaة mxuu ahaye alxaazimi tilmidi shawkani wa fatx rabbani famaa danuka bغayri dalika min alaqطaar اlbaciida bakistan iyo hindiya iyo bangladesh iyo meelo ka siifa warkood badaaba ku taasaas weydiin faqad talaطafa ibliisu ibliis baa mxuu ahaayey xeeladaystay iyo wa junuudu ciidankiisi talaطafa ee taxayala bay la macno tahay hadda huna akhzahum ullah ilahay ha dulleeye ligaalib ahli lmila alislaamiya ahlu lmilla alislaamiya badankood dadka diinta islaamka sheegtay ee adduunka jooga maanta badankood buu sheeku yidhi idan sajala calayhim akarkoodu inay ibliis markaa shirki iyo kufri uu ku riday bilufatin ama <clears throat> bilaiifatin huwa sawaab bilaiifa ku qoran iqaad lwasnaanka ee fatxu rabbaaniga ay bixiilatin way talaafa ibliisu wajunuuduhu akhzahum اllahu ligaalibi ahli اlmila اlislaamiya diinta islaamka dadka u nasab sheegta badankood maanta bixiilatin buu ku dagay tusalzilu laqdaama gomadaha ka dhaqaajinaysa can ilislaam islaam ka saaraysa faina lilahi wa ina ilayhi raajicuun buri sheekhu marka waa soo gebagabeeyey xeelad buu la yimid shaydaan buuhi ciidankiisu ay ku asiibeen ahlulmilla ahlulislaam dadkii sheega badankood xeeladaasi ma xeelad loo dulqaadan karaa maya ninka ay taabatay gomadiisii waxay ka dhaqaajisay islaamka islaamku ka baxay waa mushrikiin gaalo wey faina lilahi istarjaca faina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun wuxuu sheekhu an yacqilu manaa ayna man yacqilu macanaa ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum dadkii fahmaya aayaddan macnaheeda aweyba lama hayo dad yar wey naadir ah dadka eh, eh, mxuu ahay ana waxaa weeye budh baaba lagu lafa waa la caydhin waa la fiijin nin khariban baa loo haysta ilaa uu yidhi saalix ibnu mahdi almaqbali oo shawkaani shaykhu shaykhii noqon karaa laba qarni wax ka badan baa udhexeeya ayaa wuxuu leeyahay haddaad tiraada waxaan waa shirkiga iska ilaaliya waxay kaa aamini buuhi inaad horta aad waalanto maankii maskaxda lagaaga jiro ka intaa kaa aamino waa ninka roone kuu naxariista buuhi kooda kale wuxuu hayuu kugu dhufan buuhi toori hadduu hayo ku gelin bur hadduu madaxuu ku jabin way kuu dhammaatay buui marka laftirkaadu intaad isdhuubto nin aad xoogu aaminsantahay inuu kaa xishoon umbaad la hadli kartaa buui kaa wuxuu ku odhan buui waad waalanta maankai masaxa lagaaga jiraayo orod diin ha lagu soo saaree ninka aan ku aqooni soo maaha burhku hay kugu sii dayn buui marka baashu maraysa waxaanu aamintaa buui shirkiga carbeed oo uun sii kordhibaa adduunka maanta ka jira walaa astatnii baladan can balad buui waa soo gabagabeeye waa shawkani horti waa qabla maxamed cabdiwahaab biqarnin maxamed cabdiwahaab buu qarni ninkaa ka soo horriyey <clears throat> almuhim sheekhu wuxuu uhi ayna man yacqulu macnaa ina aladiina tadcuuna min duuni اllah kuwa aad baryaysaan alla sokodi ama aad caabudaysaan cibaadun amhaalukum wey waa addoommo idinkoo kaloo la abuuro waxba aan tari karin falaa tadcuu maca allahi axadan dadkii fahmi lahaa awey buuhi lahu dacwaة اlxaqi wاladiina yadcuuna min duuni laa yastajiibuuna lahum bishayin awey buui dadkii ayna man yacqilu macna hadi alaayaat ma haynaba lama hayo sheekhu aayadahan cabaar dhowr goor bay soo noqdon aayadahan waan iskaga tegayn waqad akhbarana allahu tacaala ilahi wuxuu noo sheegay ana baryadu keligeed cibaadatun inay tahay fii muxkami kitaabih kitaabkiisa la sugay ku sheegay saas middaa ayada biqowlihi tacaala udcuunii astajib lakum ibarya waa idinka aqbalahayaay ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii baa layidhi kuwa ka mxuu ahaaye ka kibra ka santaagaya aniga cibaadata ay ducaai ila marka hore isoo baryaa la yidhi idan baryadiiba haddana cibaada laga dhigay waman adalu miman yadcu min duuni اllaah man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi اlqiyama maxaa daba yaalla wahum can ducaahim haafiluun suuraة اlaxqaafna bicibaadatihim kaafiriin baa la yidhi ducaana ka horraysay idan haddaad duco sheegto ducadaa guda ballaaran e, e, cafwan cibaadadaashood cibaadada guda ballaaran laakiin ducadu waa asalka cibaadada wey inaad baahan tahay ood addoon tahay oo rabbi hoos taallo ood makhluuqta waxyaabaha tusahaya baahidaada inaad gudbiso rabbi weyne u gudbiso wey marka akbaru shahaada calaa annaka cabdun lilah wa walmas'ala baahida kaa muuqanaysa wey marka saa darteed baa lagu idlaaqaya lianna su-aasha iyo baryada waxaa ka laazimay cibaado nafsuhana waa cibaado idan can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama waqala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama bay geli doonaan dakhilin ay daliilan xaqirin dhibku wuxuu ka jiraa saddex masalo insha allahu tacaala cashirka ku xigaynu ka hadlifaafahin doonaay dhibka dhan ee taagan culumadu waxay leeyihin saddex masale haddaan la fahmin oo ishkaal uu kaa galo wax kuu saxmaya ma jiro macna alcibaada macna alilah xaqiiqatu shirki saddexdaa qodob ninkay u saxmaanee fahma waxa maanta waaqaca ka jiran waa fahmahayaa shirkiga carbeedna waa fahmahayaa muslimiinta saddexdaa qodob ku khaldamayna xukumkooda wuu caddaanaya xaqiiqatu shirki macna alilaah macna alcibaada saddexdaa qodob waa inaad iska baadhaan dhallinyaro e layska soo xaqiijiyo haddii kale hadhow waxaynu ku dagaalamaynaa meel cidlo aynu ku jabaynaa oo lagu waya ahaya in laisku ooma ma fiicno waxaa fiican in la kala socdo alimaam eh, eh, mucallim alyamani wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay shirkiga eh, xaqiiqadiisa wuxuu leeyahay xaqiiqatu shirki bilitifaaq wa itikhaadu hayr اllaahi subxaanahu wa tacaala ilaaha min duunih ilaahay axad ka ahayn laga dhigta macbuud waa la yidhahdaa waa muttafaq aw cibaadatu hayr اllahi caza wajal ama ilaahay hayrkii in la caabudo oo xaq ilaahay ulahaa la siiyo arrintaas alilaah marka asagu laga hadlaayana taasi waa xaqiiqatu shirki khulaasadiisa tacriifkiisa aqsaamtiisa waado waxay ka yidhahdaan maalin baan siin doonaa khaasa laakiin xogow yar baan ka xantaxantaysanhaya shirkigu xaqiiqadiis wuxuu noqday waa itikhaadu ilaahin min duuni illaah aw cibaadatu gayri اllaahi subxaanahu wa tacaala waxaa ku yimid alilaah ilaah nimanba waxay ku fasireen waxaa weeyaan waa waajib اlwujuudi bidaatihi baa loo jeedaa ilaahu waa alkhaaliq اlmudabir mudabir weeye waa almukhtaric lilkaa'inaati wاlmakhluuqaat waxaaso dhan ka soo tag alilaah huwa almacbuud cala taxqiiq ilaahu waa shayga la caabudo axadka la caabudo weeye sawaaءn cubida bibaaطilin aw bixaqin ama baaطil ha lagu caabudo ama xaq ha lagu caabudo haddii xaq lagu caabudo waa allihii xaq ahaa haddii baail lagu caabudona dalika bian allah huwa alxaq ana maa yadcuuna min duuni huwa albaail hawlku halkaa un bay idan alilahna wuxuu noqday almacbuudu aw bibaailin kasa la rabana waa ilaahay keligii in la caabudo cibaadadu waynu soo tacriifanay mar baynu ka soo hadlay muqadimada kitaabkaynu kaga soo hadallay sidaa darteed haddaan laysla fahmin maxaa ilaah la yidhaahdaa maxaa shirki la yidhaahdaa maxaa cibaado la yidhaahdaa waa laisku rafaadahayaa waxba kuu socon maayo culammadu way taxaqiijiyeen dadkan muslimiinta in badanoo maanta ka mid a ah, laa ilaaha ila allahu bay leeyihiin muxamadun rasuulullah markaad tidhaahda ilaahay keligii baryana kor bay u boodahayaan dhibku xaggee ka jiraa dhibku wuxuu ka jiraa laa ilaaha ila allah baysan fahamsanayn macnaheeda iyo waxay xambaarsan tahay mana dhacsano maxaa yeele kufaaru quraysh waxay nabi maxamed hadaad shay runa noo sheegto ama aad khabar maanta noo sheegto waa kaa rumaysanaynaa leannu khabarkaasi waxay ku beeniyeenna ma hayaan hawadoodina muusan khilaafin u hogaansamayaan laakiin nabigu markuu u sheegay kelimo ay macnaheeda fahmahayaan way boodeen innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun wayaquuluuna ainaa la taariku aalihatina lishaacirin majnuun nabiyullahi yahuud maxaa lagu yidhi aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabbaa'una hawshu bannaanka iska taalla macna carab waxay fahantay laa ilaaha macnahe laa macbuuda ila allah bay fahmeen ilaahay keliga ha la caabudo aabad so dhi meesha kuwaan labaatan iyo boqol baaban na anfici weyday lixdan baaban hays saddex boqol lixdan baaban meesha ku kaarikaynoo na anfici weyday hawsha u kaadiya waa isku xoo dhan baan kelimada macnaheeday fahmeen falam yaqbaluuha maadaama ay kelimad macnahdu ay khilaafta hawadoodii iyo waxay iyagu aaminsanaayeen iyo dhaqankoodii bay diidday hawshaasi aada laskaga fiiriyo waxaa ruuxu laga yaaba mararka qaarkood inuu moodahay inuu ictiqaad saxan iyo iimaan saxan leeyahay markay dhacdooyinka qaarkood dhacaanna uu xaqi ka boodo uu qaadan waayo saxaabi maalin aada u dagaalamay waxdara dhigay markaasuu dhintay nabigu wuxuu uhi huwa fi fartaaba bacdu saxaaba saxaabadii qaybo ka midaa oo iimaankii diinta ka shakiyeyba maxaa y nimankaa shakiyey hore inta urtu sannayd ee hawshii ninkii quruxsanna ee ninkii camal fiicanna jannadu galay la odhanhayo ninka dhaqan xuna naarbu galay la odhanhayo ayuu hawshu la socday markuu arkay nin calaa daahirihi wanaagsan oo nabigu naar u xukumay naftiisii baa booday wuu qaadan waaye hawadiisii waxaa iskhilaafay xaqii hawadiisiiy rabitaankiisa xaqeebaa iskhilaafay leylat isra walmicraaj niman baa ku gaaloobay oo diinta kaga baxay sulxulxudaybiya markuu nabigu hawsha la yimid oo go-aani uu qaatay saxaabo badan baa ka murmay ilaa cumar uu in badan sadaqaad iyo istikfaar kala yimid qadiyadii nabigu qaabka oola murmay yacni hawshu waxaa weeye in rabitaankaadu xaqa u hoggaansamaa la rabaa dadkan badan ee laa ilaaha ila allah leh marka la yidhaha war sheekh cabdilqaadir iyo awliyada iyo abootooyinka iyo duqayda iyo fiqiyaasha yaan la baryan alla keligii ha la baryo kor u boodahaya macnahaysan fahamsanayn tawxiidkaan dhicin tusaale gaaban naqli aad iyo naafica aan idin siiya hadda ninka le wuxuu leeyahay ina aljahla bimacnaa laa ilaaha ila allah yalzamhu اljahlu bimacnaa kalimati tawxiid cafwan ina aljahla bimacna اlilaah ina aljahla bimacna alilaah ilaaha macnihiisoo la fahmi waayo yalzamahu waxaa ka dhalan aljahlu bimacnaa kalimati tawxiidi laa ilaha illa allah laa khaaliqa la soo istaagi laa waajib alwujuudi bidaati ila allah baad la soo istaagi laa mubdica baad la soo istaagi war hawshaa lagama hadlay laa macbuuda wey alimaam cabdullahi alxaliimi naqligiisa dhagaysta waa lagu kala baxayaa maanta markuu ka soo hadlay maxaa lagu islaamaa diintan lagu soo galaa iyo dadka iimaankooda anwaacdiisa kitaabkiisa alminhaaj fii shucab aliimaan mujalladka koobaad boqol soddon iyo lix wuxuu leeyahay wa idaa qaala alwaaniyu ninkii waaniga mushriga hadduu yidhaahdo laa ilaaha ila allah fain kaana min qablu yuhbitu اlbaari'a jala jalaaluhu wayazcumu na an ana alwahana shariikuhu saara mu'mina wain kaana yara ana allaha huwa alkhaaliqu wayucadimu اlwathana ytaqarabu ilayh kama xaka allahu caza wajal can bacdihim anahum qaaluu ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ila اllahi zulfa falam yakun mu'minan xataa yatabara'a min cibaadati اlwathan warkaa aad loo fahmo weeye wuxuu yihi ninka gaalkii tawxiidsada baynu eegaynaa hadduu ahaa gaalkaas gaal aaminsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khaaliq waana alle la caabudahayo asnaamta iyo awliyada iyo awhaantuna ayaguna allay la wadaagaan maamulka iyo talada iyo cibaadada saa hadduu aaminsanaa kadibna uu yidhi laa ilaaha ila allah ninkan waxad allah fa aslama waa mumin buu ninkaan maxaa la waagor wuxuu aaminsanaa tashriik in ilaahay iyo awliyada ahlu qaabuurka awhaanta iyo asnaamta ay wax wadaagaan buu aaminsanaa hadduu ku dhawaaqay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuullah uu yidhi taraajac camaa kaana yactaqiduhu fawaxad allah ninkaa warkiisu wuxuu uhi waa cadya mu'min weeye buuhi laakiin ninka gaalka inoo tawxiidsaday hadduu aaminsanaa waaga hore ilaahay keligiibaa adduunka maamula awliyaduna allay ii dhowayn aaminsanaa shahaadadiisu ma ansaxaysa buuhi aad baynu isu la tahay hadalka sheekha dhageysta wuxuu guuri sheekhu wain kaana yara min qabl ana allaha huwa alkhaaliq ilahay baa adduunka maamulo abuuro aaminsan yahay laakiin wayucadimu اlwathana yataqarabu bihi ilayh ilaa liyuqariba ila llahi zulfa wahanku muxuu rabaa ilahay buu ii dhoweyn buu leeyahay sheekhu alluu ii dhoweyn buu leeyahay laakiin khaaliqa iyo maamuluhu alla weeye subxaan ah inta hadduu aaminsanaa laa ilaaha ila اllah muxamadu rasul lah maa tanfachu ku islaami maayo diintana ku soo geli maayo qabuuriyiintu maxay aaminsan yihiin iyo wataniyiinta soomaaliyeed maxay aaminsan yihiin an allaha huwa alkhaaliq wاlmudabir laakiin awliyadu maxay leeyihiin way noo shafaac qaadahayaan allay nooga dhow yihiin allay noo dhowaynhayaan ducadaanadii bay sii mari ayaa lagu aqbalahayaa warkaa waad taqaanaan bayla tahay falam yakun muminan buu kaas islaamkiisi ma asaxaayo xataa yatabara'a min cibaadati اlwatan wa in baryada awliyada iyo nadarkoodii iyo gowracooda uu ka toobadkeenon buu ku islaami kaas lanna horaanba wuxuu aaminsanaa in ilaahay khaaliq yahay adduunka keligii maamulo addoommuhu asaguu leeyahay axad wax la wadaagana uusan jirin buu aaminsanaa hada shirk اlcarab laakin muxuu ku aafoobay wuxuu le awliyadu lafeedan qorraxaysan haya geedka dheer geedgaaban baa lagu sii maraa hadalkaasi hadal qiimo badan wey wahaada waa meeshay ka duulan aima dacwa najdiya nuquusha ay ictimaadeen buu ka mid yahay inkastoo naqliga iyagoo soo guuriya aanan arag macnahay taqriyaan raggooda dadka culummada in ka mid ah waxay qabaan iyaga ah in dadka islaamka maanta sheegta in badanoo ka mida ah ay yihiin kufaar asliyiina limaada maalinkii tawxiidka loo qaban hayeyba towxiidkan u asixinba islaamba ma aysan soo gelinba maxay aaminsanaayeen waxay aami ilaahay inuu khaaliqaya keligii awliyaduna alla ay u dhowaynayso wa hada shirku lcarab waana ta culmadu ay ka hadleen ninkii saa ku towxiidsada towxiidkaasa laa yanfacuhu walaa yakunu bihi mu'minan xataa yabra'a min cibaadati اlawhaani wاlwliyaai wاlqubuur hadalkaasi alxaafid bn xajar baa soo qaatay fatxulbaariga asaguna mujaladka saddex waaqara wuxuuna ku keenay asagu bilmacna laakiin anugu waxaan kuu keenay bixuruufihi min kitaabihi asalkii baa kaaga soo gurshay fatxubaariga xaafidka asagu muxuu yidhi qaala alxaliimiyu low qaala alwathaniyu laa ilaaha ila allah wa kaana yazcumu ana asanama yuqaribhu ila allah lam yakun mu'minan xataa yabra'a min cibaadati sanam naqliga laftirkiisa waxaa soo qaatay mucallimi fii kitaabihi alcibaada sabxada soddon iyo lix ilaa sabxada afartan iyo labaad kulli waa qarirhayaan waxaan leenahay marka dadka maanta tawxiidsada ashahaatiya salaadaha tukada in badan oo ka mid a waxay aaminsan yihiin ilaahay keligiinu adduunka maamulo asaguna leeyahay ayaguna addoommo u yihiin laakiin waxaa garab socda oy aaminsan yihiin awliyadu iyo ahlu qaabuurku iyo sheekh cabdilqaadir iyo nin walba fiqugu cuskado ilaahay inuu wax oga qaban karo oo alle u dhowaynhayo oo dacwadiisi iyo berihiisi uu gudbinhayo oo uu shafeec u shafeeco qaadahayo mustaqilan asagoon wax cidan rabi aan u baahnayn marka awliyada la cuskanhayaa marka wakaasa ama sheekh ismaaciil baa badda ku marin ama sheekh isaaq baa ku marinhaya aad maqlaysa xataa qolyahooda sugaanta ku fiican mid eh, qolyaha doon ka raacay eh, meelahaas barida inkaasay waxay aadeen yaman aadeen doontii baa durbo tagtay waxaa la yaa nawaday mashe isxaaq baa nawaday mashe ismaaciil shee isaaq waa sheekhay ka farcameen qolyahan isaaq reer somalilan shee ismaaciilla waa daaroodku wadaadkay u nasab sheegtaan ay dhahaan waa aabbahayo mashe ismaaciil baa doonta biibiyey mise shee isaaq markaas labada sheekh waa isla qabteen baa la doonta isla qabteen markii doontii bannaankeed ay tagtay baa waxaa loo qalay intaasoo wan baa loo qalay waa in nadarkii shaadka la oofiyo awliyada waa in la laaluusho soo ma ahaat rishwadu ka soo hadlahayay shawkani wey qadiyaddan qadid bananka iska taalla wey idan waxay aaminsan yihiin awliyadu allah inay u dhoweyn allana uu khaaliq yahay culma waxay dhahay ninkaa iimaankiisi ma asixin laa ilaha illa laa tanfachu walaa yakunu bihi mumin inamaa huwa mushrikun calaa xaalihi hawshaa waa in si fiican indhaha loo kala qaado sheekhu marka wuxuu uhi wa akhraja وأخرج أبو داود أبو داود wuxuu soo saaray والتirmidiyu وqاala xadيiث xasن صحيiح min xadيiث نucmaan bشhيir qaala qala rasuul الlah إna الducاء huwa العibaadة ducadu waa iyadun baa cibaada إna الducاء huwa العibaadة shalay waxaynu soo marray mise ka horeysay adaatu xasrigu inay afar yihiin mid ka mida meesha ku jira mubtadihii oo la tacriifiyey iyo khabarka oo tacriifsan tacriifu jusay اljumla waa min adawaat waa min asaaliib اlqasri wاlxasr waxaa ka daran damiirulfasli baa dhexda la geliya oo muqxam ah oo lagu sii dhuujinhayaa ina aducaaa baryadu huwa asagu unbaa alcibaadatu ah keligiibaa cibaado ah xasriga ay qasriga qasri xaqiiqi amiya mase waa idaafi idaafi qolyaha macaani bayaaniyiinta yidhahda ee cilmi lmacaani bay yidhahdaano xasriga xaqiiqi waxay uusan ka baxayn markaan dhahna inama alkhaaliqu huwa allah xasriga waxaan leenahay waa xasri xaqiiqi ah laakiin markaan dhanay ina ducaaa huwa alcibaada cibaadadu waxaa cibaadada oo dhan waxaa weeye duco basa weeye sax ma aha baka laga fiir waxaan ujeednaa xaqiiq ahaan waxaa jira cibaado kale oon ahayn duco aan ahayn laakiin xasriga idaafika maxaa loo keenaa waxaa loo keenaa libayaani cidami shay libayaani kamaalihi libayaani fadlihi iyo wixii cibaado layidhah asagu inuu ugu muto horumarinta idan wahum shuhada baad maqlaysaa fa ulaaika hum lkaafiruun ayagu unbaa gaalo a marka la yidhahdo gaalo kale waa jirtaa laakiin inta gaaloa kuwana u gaalsan wey hawlaha waan isla fahano cibaado kale waa jirtaa laakiin inta cibaadada ducaa ugu culus wey alxaju carafa xasriga ku jira xasri xaqiiqa mise waa idaafi qolya waxay dhahan waa xasri xaqiiqi ah maxaa jira xajku wuxuu ku boro waxaa jira carafo oo laga taga keliya inta kale haddii laga tago dhiig baa lagu kabahaya inta kale dhiig baa lagu kabi ama waa laga dabategi karaa laakiin carafa hadday ku dhaafto falaa xaja laka a ku dhammaatay marka xasrigu waa xaqiiqi niman baa yidhi qasrigu niman a ma ahe waa idaafi oo in xaj waxaa ugu nabar culus oo ugu lambar weyn carafo in la istaago inta kalena waa acmaalulxaj si kastaba noqote waxaa weeye ducaadu hawl sahlan ma aha ina ducaa huwa alcibaadatu wa fii riwaaya adducaau mukhu lcibaada xadiidkaducaa murk dacfi yar baa ku jira sanadkiisa laakiin xadiidka saxiixa waa lafdiga hore ina ducaa huwa alcibaada uma qaraa rasul laba xadid midka mukhlcibaada min xadiid anas bu ku yimaadaa min xadiid anas buu ku yimaadaa midka min ducaa huwa alcibaadana min xadiid nucmaan sheekhu marka laba riwaaya isdhex geliyey oo laba xadiiteen kale ah dhibba ma laha uma qara'a rasul la sl sl wuxuu akhriyay alaayat almadkuuru akhriyay nabigu wa ahrajahu aayadda aynu soo maray waqala rabbukum udcuunii astajib lakum وأخرجه أيضا النسائي بن ماجة والحاكم وأحمد وبن أبي شيبة باللفظ المذكور لفظ أنه soo sheegnay bay iyaguna ku soo saareen وكذلika النحر ducadii baa noqotay marka ilaahay keyrkood la caabudo buu sheekhu ka hadlayo marka ducadaasu yuu sheegay in la baryo oo la istiqaasoodo oo la nideeyo oo loo dhawaaqa awliyada haddii xaqu rabbi lahaa baad siiseen gaaladii aad siiseen cafwan awliyadii cafwan wakadalika waxaa la mid oo awliyada la siiya ahlu qaabuurka annaxru اlamwaat cibaadatun lahum iyaguna adducaau lilamwaati mxuu noqday cibaadatun lahum annaxru lahumna waa waa cibaadatun lahum wakadalika annaxru lilamwaat amwaadda in wax loo dh geel loo gowraco iyo lo iyo wixii la halmaala cibaadatun lahum cibaada la caabudo wey amwaadda la caabuday wanadru lahum bijuzi min almaalna waa cibaadatun lahum in loo shardoo loo bixiyo xoolahada qayb ka ah la siiyo ka sharad ahaanna waa cibaadatun lahum wtacdiimu cibaadatun lahum in la weyneeyo oo bumbuunin lala yimaado xadkabaxana oo xaqu rabilaha ee ayaga la siiyana waa cibaadatun lahum kama ana anaxra linusuki sida in wax la gowraco linusuki ay lilxaj lilhadi liacmaal ilxaj loo gowraco iyo waikhraaji sadaqati اlmaal iyo maalka sadaqaysi in la bixiyo iyo wlkhuduuc alla in lasu bahaan bihiyo ilaahay loo dullaba cafwan loo khuduco loo hogaansamo iyo wlstikaana ilaahay in laisku miskiimiyo loo isu baambiiyo cibaadatan lilahi noqotay cibaadatun lilaahi caza wajal bilaa khilaaf ilaahay in xoolo loo goraco waa cibaado in xoolo la bixiyo waa cibaado in laisku miskiimiyo waa cibaado in la baryo waa cibaado inta alla la siinhaya in lamid ah haddii awliyada la siina cibaado wey awliyada la caabudahayo waa isku dhammaatay buu sheekhu weli khilaaf iska daayo bal xataa adoo daahirkaadu marka la fiiriyo ay noqola aamini kara in aadan caabudaynin sanamkan iyo watankan bay culummadu xukumayan inaad gaal tahay xukumahayaan alimaam cabdiraxmaan ibn yaxya almucallim wuxuu soo guuriyey markuu ka hadlaya shirkiyaadka wuxuu ihi walidaalika waqac nawaaqida buu ka hadlayay shahaadada ruuxa isagoo ku adimay oo muslim ah haddana hadduu ku dhaco fal burinhaya shahaadadiisii tawxiidkiisii islaamkiisa baa burahaya sida neeftu iyo saxaradii kaadidu ay u buriyaan weysada iyo salaadaba markaasuu wuxuu ihi walihaada waqaca alitifaaqu cala ana asujuuda lisanami aw ashamsi aw naxwihima riddatun tukhriju can alislaam sidaa darteed waxaa laisku raacay ninkii u sujuuda sanam ama qorax iyo wixii la halmaala sujuudaasi inay gaalnimo tahay diinta kaa saaraysa ilaa liman ukriha ruuxii la darqiya oo la qasbay mooye wuxuu ihi sheekhu haddana walam yushtarad fi اlxukmi biridiyatihi lama shardinin buu ninka sanamka u sujuuday ama qorax u sujuuday ama wixii la halmaana u sujuudo markaynu xukumayno inuu gaal yahay shardi ma aha an yactaqida ana الshamsa cafan an yusamiya shamsa maala ilaaha markaan leenahay gaal baa tahay murtad baa tahay shardi ma aha inuu sanamka iyo qoraxda iyo wixii la halmaala uu ku yidhaahdo ilaah iyo macbudun aa shardi maaha falkan uu sameeyey baan ku tagfiirina diintana kaga saaraynaa wain lam yusami shamsa wasanama walwahana ilaahan wuxuu ka daray sheekhu bal low kaana xaalu sujuudi bal low kaana xaala sujuudi muclinan bihabaatihi calaa laa ilaaha ila allah wa kaanat qariinatun tashhadu lahu kaan jucila lahu maalun cadiimu cala sujuudi lishams fasajada طamcan fi lmaali lam yufidhu dalik si fiican baad u fahanteen wuxuu ihi bal iska daaya markuu sanamka u sujuudahayo ama qoraxda u sujuudahayo ama waxa la midka u sujuudayo hadduu towxidsanayo laa ilaaha ila allah asagoo ba sii sujuudahaya weliba meeshaas markuu sujuudahayo uu towxiidsanhayo hadday xataa qariino kala jirto oo tusaysa inuusan sanamkan iyo qoraxdan iyo makhluuqan uusan waxba ku falin kale uu ka leeyahay maalan waxaa sanamka u sujuuddo ama qoraxda u sujuuddo markay soo baxayso ama dayaxa u sujuuddo shan milyan oo dollar baa layidhi marka waxaa muuqata ballanqaadka loo ballanqaaday iyo tawxiidsiga aad tawxiidsanaya markuu sujuudahayo qaraa-intan marka laisku geeyo ninkani inuu u sujuuday tamcan soo ma doon iyo xooguhu shilimaha inuu danaynayo sanamka weynaynin baa ka muuqata meeshan ayada laa yuctabar bu lam yufidu dalik murtada waana muttafaq buuhi idan hawshaas hawshaas ada la iskaga ilaaliyo kitaabkiisa alcibaada rafcu اlاjtibaah can اlcibaada washirki wاlilaah safxada afartan iyo labaad buu sidaa hawsha walkhatara wey ay u gelahayaane waxaan ruuxan hadduu gaalnimo ku dhaco adduunya oga iyo dantaasu kaliya hawl socota ma ah war waxaan wax lagu gaalooba ma yahay haa haddaad ku dhacdo adoo garanaya waxaan inay gaalnimo tahay gaal baa tahay labaatan milyan ha lagu ballanqaadaa ma ahe eh, ha laguu ballanqaado adduunkaoo dhanba in lagu dhiibayo haddaad doonto reebel baan ku xumayn dheh gaalada in loo heeliyo oo muslimiinta looga heliyo waa gaalnimo markaasaa muxuu ahay nimanka hawiya nintnkana soo fiijiya baabi'inhayaan ku goosanhaya cid baa ka horraysay baa tiri marka waa laakiin gaalada wax jacayla ah ooma qaba waad ku gaaloobaysa qushigaada ama ha lagu qaxiyo ama nayntoonki ha baroomiyo aday kuu taallaa dadkan muslimiin ma yihiin aad leedaha waa qaxinaya haa ayaga gaalama hayaan ma oga hiilisa gaal baa maca salaama danta aad ka leedaha iyo muraadkaada iyo qaradkaada laa cibrata lahu baa cidka kugu kalifay waxaa kugu keenay hawsha kugu kicisay ujeedadaada ka leedahay waa qushigaada ma tahay somaad arkayd maxaa kuu geeyey maya waxaan ka leeyahay saaca bisaaca weeye adduunka adduun weeye waxaa waxaa loo baahan yahay in baasha loo dhigo raggaan la xisaabtamhayaa xisaabtaad ku naadgelaysaa ood ku gaaloobaysa laftarkeeda hawsha aad iskaga ilaaliya alla is ilaasho sheekh wuxu uhi waman zacama ruuxii sheega ana ama farqan bayna alamrayni falyahdihi ilayna buui ninkii sheega buu ihi inay carab shirkigoodii iyo shirku lqubuuriyiin ama cibaadada ilaaha iyo cibaadat alwliyaa oo hadda la sameeyo inuu faariq u dhexeeya ninkii sheega hanoo sohadiyey buu i hawsha anagu ma hayna hanoo sheego faariqana garan weynay intaan baadhnaan soo weynay buu wax u dhexeeya ma jiro waxaa weeyaan waa laba tuka weyn waman zacama ruuxu sheega ana hama farqan bayna alamrayni falyuudihi ilayna hanoo soo hadiyeeyo buu annaga hanoo soo hadiyeeyo oo ha noo keeno waman qaala ruuxuu yidhahda inahu lam yaqsud biducaaءi اlamwaati wالnaxri lahum wالnadri calayhim cibaadatahum faqul lahu faliأyi muqtadaa sanacta hada الصaniica waa su-aal muhim jiddan su-aashaan ninka yidhahdaa uma qasdaynin bui ducaa lamwaat baryada aan baryahaya bui amwaadda iyo gawracan u gawracahayo iyo sharadkan u gelahayo ogalama jeeda buu ihi cibaadatum inaan caabudo ad caabudigama aha buui gawracan aan gawracahayo awliyada cuskanhayo kuwaan xusahayo cibaadaygama aha buui faqul lahu waxaad ku tiraahdaa falaayi muqtada falaayi sababin wey muqtadu waa sabab ama cilla waxaad tiradaa maxaad u samaysay sanactaada sanica falkaani maxaad u samaynaysaa gawracan muxuu yahay baryadan maxay tahay cuskadkan muxuu yahay qaylintaad u qaylaysa u dhawaaqayso habar wacashadan maxay tahay bilaashba faina ducaaءaka lilmayiti cinda nusuuli amrin bika laa yakuunu ila lishayin fii qalbika cabara canhu lisaanuka xaqaa'iqda in isu dhiibo wey sheekhu wuxuu ku yidhi waxaad ku tiraahdaa faina iyo baryadaada iyo qayladaada lilmeyiti aad u dhawaaqayso cinda nusuuli amrin bika arrin markay ku qabsato baabuur baa lugta u taayirkii baa faniinhaya sheeb buu ka dhachaya doontii baa motoor fadhiisanhaya diyaaradii baa lugaha la bixi waaye xilligaa xaaladdu ay khatar noqotay dhawaqad awliya dhawaaqayso muxuu yahay maxaa keenay ma aha buu ihi ilaa lishayin qalbika wax qalbigaada ku jira oo tacdiim ah ictiqaada qalbigaada ku jira carabkaadu cabirhaya cabara canhu lisaanuka wixii qalbigaada ku jiray carabka caddeeyey sheekh cabdilqaadiru markaa tidhi xilliga alla la cuskan lahaa markaa sheekh u bowday waxaanu garannay sheekh cabdilqaadir qalbigaada inuu ku weyo oo rabbi uu kaga wenya matmsu baa lagu geynhayaa sheekhu kaama hadhin bu fain kunta tahdi hadaad haddaad hadaaqaysa buui hadayaan waa ruuxa intay qandho karkarisay ama intay daawo qabatay iska hantaataqahaya wuxuu sheegay aan war u haynin ruuxa waalan fain kunta tahdii bui haddii aad hantaataqayso bidikri اlamwaati amwaadda sheegiddeedai cuskadkeeda cinda curuudi alxaajaat markay baahi timaado ama baahi yimaadaan min duuni ictiqaadin minka adoon ictiqaadsanayn inay waxtarahayaan lahum lilwliya walamwaad fa anta musaaban bicaqlika caqligaa lagaa galo waalan tahay hadalkaadan aad ku hadashay waxaad u qasada hadduu yahayna wuxuu ka turjumahayaa wax qalbigaada ku jiraan leena haddaadan u qasdoodu waalan tahayna baa lagu geyn oo muxuu ahaa meeshii dadka waala la geyn jiray mudayga mise madaaray ahayd madaaraa lagu geynayaa <clears throat> fa anta musaaban bicaqlika labadaa midu noo sheego wey waxaa inaad waalan tahay iyo inaad miir qatun baad kala caddayn sheekhu wuxuuhi wahaakada sidoo kale in kunta tanxaru lilaah haddaad alla wax u gowracayso ila qolya waxay dhahaan maya neefkan aan gowracnay iyo baryadan iyo hawlahan aan allan oola jeednaa ilaahay baan oola jeednaa tiibuu shekhu ka naqaashaya wahaakada in kunta tanxaru lilaah haddaad alla wax u gowracday فلأي mn macnan jacalta dalika lilmayiti waxamaltahu ilaa qabrih haddii ad allo u gowracayso halkan maa ku gowrac maxaa biyoolo loo geynhayaa ilahay sooma kulama socdo fainii qariibu ujiibu dawata dacwata daaci weye idaa sa'alta fas'al ilah ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada iyo dhawaashu meel kastay ku baxaysaa salaadii baa meel kasta ku baxaysa haddaad run sheegi ood allo u gowracayso qabri sheekh hibil maxaa ku geeyey an boqoloo kilomitr kun kilomitr tanzania laga iman jiray waagii biro tanzania baa laga iman jiray uganda laga iman jiray soomaalidii yurub adaa iman jirtay canada laga iman jiray biolow nin canada ka aday baan indhayga saaray isagoo jooga mxuu ahay eh, isheeg caasimadi canada maa magaceed mar rabaa tii kale sheega ottawa ottawa ninka aday baan arkay soomaali ah toddobaatan iyo labadiibu wadanka uu canada galay toddobaatan iyo labadii siddeetan iyo toddobadiinu ka aaday bielo eh, aaday waa dhul intaa muxuu u socday ilahiy caabudahay miya ilahiy caabudahay ugu dhawaan yahay sheekh wuxuu leeya haddii aad ilahi wax u gowracayso faliayi macnan jacalta dalika lilmayit maxaad neefka meydka u siin oogu magacaabi u sheegi waxamaltahu ilaa qabri qabrigiisana aad u geysi dadka qaarkood waliba xays intay neefka kaxeeyaan oo ay qabriga ku gowracaan bay kadha ay ka tagaan cuni mahayaan salaanta ka bixin ma intay gowracaan bay ka tagahayaan waa qurba tacdiim wey waa hadyigi intaad gowraca iskaga dhaqaaqayse intaad boqol doolar bixisaan baad dhahaysaan hadyigi iga soo gowraca ama dhiigi iga bixiya tamatuc iyo qiraankii oo iska tagaysa adugu meel lagu gowracay iyo meel war oma haysid hawlihii o kale wey dhash bukasi u iskaga tagahaya ama jin ha cuno ama dabca ha cunto waa qurbo wey waa cibaado caadi ah wey hawshaa aad baad u bay la tahay hawshaas faina alfuqaraaa fuqaradu haddaad neefka hilib fuqaro u gowracayso qolya waxay dhahan maya waxaan neefka